بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ما لا ينصرف وما وإلا ما كي mooyaane laa yansarifu an munsarifka ahayn ama aan sarfoomaynin fayujaru waa la jerayaa kaa bilfatxati fatxo ayaa lagu jerayaa oo waa la fadxin naxwu biafdala minhu mid ka fadli badan oo kaleba weeyi ilaa maca al al maceega markuu yahay mooyaane naxwu bilafdali oo kaleba weeyi aw ilidaafati idaafe maceeda markuu yahay mooyaane naxwu biafdalikum waxaynu culima haddaba ka hadlaynaa ereyadii mustafnayaadka ahaa baynu weli ku jirnaa ee icraabka asalka ah laga istinoonayey waxaynu soo marnay musanihii iyo jamac mudakaru saalim iyo jamac mu'anasu saalim saddexdaa iyo asmaaulkhamsihii afartaasaynu soo marnay asmaada xaggeega kii shanaad ee u dembeeyey baynu maraynaa oo maa laa yansarifka ah haddaba maa laa yansarif waa maa laa yunawan ka aan la tanwiinin een tanwiinta qaadanayn baa maa laa yansarif la odhanaya waxaa ismigu maa laa yansarif noqdaa cillado sagaal ah ama cillado toban ah ama cillado koob iyo toban ah ama cillado saddex iyo toban ah laba ka midihii markay ku dhacaan sagaal cillo ayaa loo badan yahaye sagaal cillo oo xabadda sagaalaad ay laba u qaybsamayso sagaalkaa cillo haddii laba ka midihii ismiga ay ku dhacaan ismigu maalaayansarif buu noqon si kale haddaynu u dhigno waxaa la yidhaahdaa ismigu xarafna wuu shabahaa ficilna wuu shabahaa ismigu hadduu xaraf shabaho shabihiisuna uu qawi noqdo mebni baa lagu tilmaamaa oo waa ismi mebniya haddii uu ismigu haddaba ficil shabaho shabaha uu laba dhinac ka shabaho labada dhinacna waa laba cilo oo farciyataana haddii laga helo maa laa yansarif buu noqonayaa markaana hal suaala ayay culimmadu isweydiiyaan waxay isweydiiyaan ismigu markuu mebni noqonayo xaraf inuu shabaho unbaa loo baahan yahay xaraf inuu shabaho shabahaa xarafka uu shabahayaa mebni buu ka dhigi kii un cillo labaad oo loo baahday ayna jirin maxaa haddaba ismiga eh, mebninimadiisana hal shabah loogu baa loogu sameeyey maalayansarifnimadiisana laba ciladood oo ficilka xaggiisa ah in looga helo loogama maarmaan looga dhigay ilain markuu mebni noqonayo xaraf ha shabaho unbaa la odhan hal shabah laakiin markuu maalaayansarif noqonayo laba cilo hal cilo kuma filla laba cilo oo labaduba faraca oo midi ay macnaha u noqonayso midina ay lafdiga u noqonayso ayaa lagama maarmaana laba cilo oo faraca oo midi ay lafdiga ku dhici midina ay macnaha ku dhici talow isbeddelkaasi carabta xaggeega sidee buu suurtagal ka noqday maxaa suurtagal ka dhigay isbeddelka intaa la eg iyo kala duwanaanshaha waxay culimmadu ku macneeyeen shabaha waxaa shabah uun loogu kaaftoomay shardi buu wataa qawinimo ah oo shabhu waa qawi qawinimadaasa halkay cillada labaad fadhida maa laa yansarif markuu noqonayana laba ciladood ayaynu sheegnay labadaa ciladoodaynu sheegnay way iskabayaan laba cillo oo faraca oo midina ay lafdiga ku dhici midina ay macnaha ku dhici ilaa alifu ta'niifka iyo siiqatu muntaha aljumuuca mooyaane kitaabkeennu gabay buu hoosta ku qorayaa lagu jamciyey cilalku intay yihiin imnac lisarfi muntahaa jamcin kamaa masaajidu wakalmasaabixi iclamaa waalifa taniifi bilqasri kada bilmadi kalxublaa wasaxraa khudaa wacarifan mu'anatha gayra alaliif kazaynabin wadalxatin kamaa curif kadaaka alacjamiyu walmurakabu kayuusufin wabaclabaka yadhabu وامنع لوصف أو لتعريف لدى وزن كأفضل وأحمد هدى والعدل مثل أخر وعمرا وزد كسكرانا وعثمان ذكرا waxaa jira cilalka ereyga maalaayansarifka ka dhigaa waa sagaal cillo ayaynu nidhi oo xabadda sagaalaad ay laba u qaybsamayso oo toban cillo inoo noqonaya baxriga lagu tiriyey cilalkaasina waa baxru rajzi waa baxriga ugu fudud ee lagu gabyo weeyaan wuxuu idhi imnac manci lisarfin sarfi dartii u manci muntahaa jamcin jamaca intihooday haddaad aragto siiqatu muntaha aljumuuc maa laa yansarif baad ka dhigaysaa kamaa masaajidun wadalika kaskaasi kamaa masaajidun kamaa hu kamaa masaajidun waa masaajidda oo kaleba ama kamaa masaajidin waa masaajidda oo kaleba ereyga masaajid waa maa laa yansarif hal cillo oo qura ayaa ku dhacay cilladaasina waa siiqatu muntaha aljumuuc laba cillaa loo baahan jiraye siiqatu muntaha aljumuuc keligeed bay maa laa yansarif ka dhigtaa inagii camriidiga ku soo dhigannay fa alifu taaniifi aqnad waxdaha wa siiqatu ljamci aladii qad intahaa alifu taaniifku keligeed bay maa laa yansarif ka dhigi siiqatu muntaha aljumuucna keligeed bay maa laa yansarif ka dhigi siddeedda soo hadhayna laba laba ayay u kulmayaan oo ereyga ay maalaayansarif uga dhigayaan imnac manci lisarfin liajli sarfin ama sarfigaad manci muntahaa jamcin jamaca la intiheeyey ka manci kamaa masaajidin masaajid oo kaleba weeye wa kalmasaabiixi masaabiix oo kaleba weeye ee iclaman sidaa ogow ereyga masaabiixa waa siiqatu muntaha aljumuuc oo lix xarafa ereyga masaajidana waa siiqatu muntaha aljumuuc oo shan xarafa siiqatu muntaha aljumuuc ama waa shan ama waa lix labadaa tusaalaynu ka soo qaadanay wa alifu ta'niifi alifu ta'niifkii bilqasri qasri isagoo ku sugan kadaa kanoo kale ayuu ahaaday bilmedi med markuu ku sugan yahay kalxubla tii uurka lahayd iyo wa saxraa'a saxaarihii lamadegaanka ahaa oo kale weeyaani khudan qaado iyagana khudan qaado alifu waa la qaadanayaa oo maalayansarif bay ereyga ka dhigtaa alifutaniisku ama ha ahaato mamduudo sida saxraa'a ama ha ahaato maqsuuro sida xublaa imise cillo ayaynu hadda haynaa waa labaynu haynaa siiqatu muntaha aljumuuc iyo alifu ta'niif alifu ta'niifka mid uun ka soo qaada maqsuurada iyo mamduudadaba labadaa cillo mid kastiba keligiibu maalahansarif ereyga ka dhigaya maxaa inoo soo hadhay tobankii xabadii sagaalaad baa laba usii qaybsanto toban noqotee tobankii maxaa soo hadhay sideedda soo hadhay ismigu maa laa yansarif noqon maayo haddayna laba cillo wada kulmin laba cillo oo wada socdaa waa inay wada kulmaan haddaba labada cillo ee kulmayaa waa inay labaduba laba farciyataana yihiin labaduba haddana waa inay midkoodna ay macnaha ereyga ku dhacayso midkoodna lafdiga ereyga waa inay u noqonayso ilain ficil kaste waxaa lagu arkay laba cillo oo labaduba faraca oo midna ay macnaha ku dhici midna ay lafdiga ku dhici masalan haddaan jelaso soo qaato labada cillo ee jelese ku jiraa waxa weeye wuxuu u baahan yahay jelisi ishtiqaaq meel laga soo jeexdo ama laga soo dhambasho ishtiqaaqu waa cilla farciya tarjicu ila lafdi lafdiga ereygaa la ishtiqaaqdaa hayo ishtiqaaq waa ereyga meel in laga soo jeexdo oo asal uu leeyahay waxaa kaluu u baahan yahay faacil oo ficil bilaa faacilihi ma jirto ixtiyaajuhu ilaa faacilin baahida uu faacilka u qabaana waa cilla farciya oo tarjicu ila almacnaa maadaamoo ficilkii laba cilo laga helay labaduba ay farac yihiin midina ay lafdiga ku dhici midina ay macnaha ku dhici maalaahsarif buu noqonaya wixii labadaa cillo laga helaa isla labadan maahae labadan laba lamida weeyaan wa carifan tacriifi mu'anafan mu'anas mid la dhadigeeyey hayra alalifi alif kayrkeed lagu dhadigeeyey ka zaynabin oo kaleba weeyi wa dalxata oo kaleba weeyi kamaa curifa sida lasoo gartay halkan wuxuu ina yidhi carifantan tacriif buu uga jeedaa tacriifkana waxaa la odhan jiray calamiyo qura looga jeedaa calamiyo oo qura waayo tacriifka haddaan ismu ishaariyo ismi mawsuul soo qaadanno iyo damiir saddexdaa haddaan soo qaadanno mebni bay ahaayeen ma maalaayansarifkuna dee waa mucrab saddexdaasi calaamad ma aha haddaba ismu ishaaraha iyo ismiga mawsuul iyo damiirku toona calaamad inoo noqon maayo saddexdaa inaga saar waa mebniyaade haddaynu soo qaadano kii asha watay iyo kii mudaafka ahaa asha iyo idaafaduna sidaynu ognahay maalaayansanidkayba kasraha usoo celiyaan fa in yudaf ow yaati bacda al surifa labadaasina maalaayansanidkayba daweeyaane labadaana inaga reeb maxaa soo hadhay haddaba macaariftii maxaa soo hadhay calamunbaa soo hadhay caalamkaasaa waa carifanta looga jeedaa carifanta macrifoo dhan ma aha waa calamiye qura wa carifan mu'anasan buu ku yidhi tacriifika mu'anaska ah labada cille halkan jeeda waa ta calamiyo iyo ta'niif hayra alif baa lagu dhadigayey ilin alifka waan soo marnaye ka zaynab wa dalxa kamaa curifa zaynab hadda waa maalaayansarif maanicuna waa calamnimada iyo ta'niifka macnawiga ah dalxatana waa maalaayansarif maanicuna waa calamiyada iyo iyo ta'niifka lafdiga ah ta'niif lafdi zaynabna waa ta'niif macnawiya dalxana waa ta'niif lafdiya lafdiga ayuu dhadig dalxa ka yahay zaynabna macnaha ayay dhedi ka tahay kadaaka kaa waxaa la mida alacjamiyu acjamigii baa la mida magaca acjamiga a ah baa la mida kadaaka kaa waxaa la mida alacjamiyu acjamigii baa acjamigiibaa lamida magaca acjamiga ah haddaba haddaad aragto magac isagoo calam ah cajaminimo ay u raacday maalaa yansarif ka dhig waa hargeyso kaleba hargeysi tanwiin ma qaadato waayo waa calam oo magaalay magac u tahay haddana waxa u dheer waa cajami oo dadaan carab ahayn baa bixiyey ama ibraahim oo kale walmurakabu murakabkiina waa saas oo kale hadda aad aragto magac murakab ah oo haddana calamnimo u dheer tahay maa laa yansarif ka dhig ka yuusufa yuusuf iyo wa baclabakata baclabaka yadhabu ka yuusufa oo kaleba weeyi wa baclabaka baclabaka yadhabu wuu tegayaa ama wa baclabaka oo kaleba weeyi yadhabu wuu tegayaa warkaasi waxaynu u jeednaa yuusuf waa maa laa yansarif maanicuna waa laba cilo calamiya iyo cujma baclabakana waa maalaayansarif maanicuna waa laba cillo murakabnimo iyo iyo calamiya yadhabuna beydkuu ku buuxsaday waana min tamaami ilmacnaa wamnacniyahu manci halkaasi waa calamka wixii dartii loo manciyey calamku imisuu maciisa mancihi jiray lix buu mancihi jiray saw ma aha waxa inoo dhimanuna sheekhu sheegin wasnulficilkii iyo ziyaadatu alif wa nuun miyuu sheegay wuxuu inoo sheegay un ta'niiskii iyo cajamigii iyo murakabkii saddexdaasuu inoo sheegay maxaa markaa dhiman cadligii iyo wasnulficilkii iyo ziyaadatu alif wa nuun saddex baa dhiman haddana wuxuu isku qabtay saddexdaa dhiman waxa wadale saddexdaa dhiman calamka iyo sifada ayaa wadale saddexdan horena calamkay u gaar yihiin oo ta'niifku calamka miciisa unbu unbuu ereyga sarif ka dhigaa laakiin ta'niifku sifada dee ma raaco mura murakabnimaduna calamkuunbay u gaar tahay oo calam iyo murakab laakiin murakabnimadu sifada ma raacdo cajaminimadu calamkay u gaar tahay laakiin cajaminimadu sifada ma raacdo saddexdani waa saddexdii calamka u gaarka ahaa saddexdii calamka iyo sifadu ay wada lahaayeenna dib buu u dhigtay wamnacniyahu manci sarfigii liwasfin wasfi dartii u manci ow litacriifin tacriif dartii u manci eeg wasfin litacriifin tacriifkani waa calamiyo wasfiganna waa wasfiyo calamiye iyo wasfiyo ladaa wasnin wasanka agtiisa wasanka agtiisa kolkaa wasankani waa wasnulficil wasnulficilku yuu maalaayansarif ka dhigayaa markuu la joogo labadan wasfiga iyo iyo calamiyada ka afdalo oo kaleba weeye afdal afdalku wuxuu tusaale u yahay erey maalaayansarifa oo xanuunka ku dhacay uu yahay wasfiyo iyo wasnu afcal ama wasnulficil wa axmeda axmed oo kaleba weeyi ereyga axmeda isna waa maa laa yansarif maanica ku dhacayna waxa weeye wasnulficil iyo calamiyo ayaa ku dhacay wamnacni yahow manci liwasfin wasfi u manci ow litacriifin tacriif dartii u manci ladaa wa ladaa wasnin wasnulficilka agtiisa ka afdala oo kaleba weeyi wa axmeda axmed oo kaleba weeyi halkaa hudaa buu qoray sow maaha ereyga hudaa'ihi maaha wasnulficilkii aynu naqaanay beytkuu iskaga buuxsaday hudiya baa ka wacnaaba waa axmedu hudaa waa axmedu axmed hudiya waa la hanuuniyey ama xaalaad ka dhigiyo wa axmedu axmed hudan hanuun isagoo abaad odhan hudiyo buu kaagu qorayaa kaasaa saxa markaa hudiyo qoraya walcadli cadligii cadliga miciisa markuu yahayna maalaayansarif buu noqon cadligii cadligu yuu raacaa calamkana wuu raacaa sifadana wuu raacaa mithla ukharin oo kaleba wey lafdiga ukhar ah wa cumaro oo kaleba wey lafdiga cumar ah ukhar waa maalaayansarif maanicuna waa sifada iyo iyo waxa weeyaan iyo iyo cadliga ukar waxaa ku dhacay sifo iyo cadli baa ku dhacay cumarna waa maa yansarif calamnimo iyo cadli baa ku dhacay wazid ziyaadi buu ku yidhi wazid ziyaadi ziddaasi waxay u taagan tahay ziyaadatu alif wa nuun calamka miciisa maa yansarif buu ka dhigaa oo waxa weeye cusmaan oo kale sifada maceegana maa yansarif buu ka dhigaa oo waa sakraan oo kale intaasi waa sagaalkii cillo ama tobankii cillo ee dartood ereygu maalaayansarifka uu u noqonayay wamaa wa ilaa maa kii mooyaane laa yansarifu aan munsarifka ahayn ama anma aan munsarifka noqonaynin kaasna lagu rafcin maayo lagu nasbi lagu jeri maayo kasro culimo wamaadaasi waa mustatne hadalkii horay ku xidhan tahoo wamaa wa ilaa baad halkaa usoo qadari wailaa maa kii mooyaane laa yansarifu aan munsarifka ahayn haddaba maa laa yansarifka ma rafcihiisa ayaa khilaafula sala maya rafcaha damaa loo baahnaayo damadiibuu qaadanaya haddaba ma nasbihiisaa khilaaful asala maya nasbaha fadxaa loo baahnaayo fadxahiibuu qaadanaya haddaba ma jerkiisa ayaa khilaaful asala nacam jerkaa khilaaful asala maxaa maa laa yansarifka lagu jeraa waxaa maa laa yansarifka lagu jerayaa fatxo halkii kasre lagaga jeri lahaa xarakaa xaraka wakiil ka noqotay wamaa wailaa maa kii mooyaane laa yansarifu an munsarifka ahayn oo fa yujaru waa la jari bilfadxati fadxaa lagu jeri fadxo markaad majruur ka dhigaysa fadxaad ku jeri laba xaaladood mooyaane markuu al wato ama uu mudaaf yahay hadduu al wato kasrihii baa soo noqon hadduu mudaaf yahayna kasrihii baa soo noqon naxwu biafdala minhu mid ka fadli badan ayaan soo maray oo kaleba weeyi naxwu marartu biafdala minhu haddaba biafdala markaan idhaa ba'daasi waa xaraf jaar ereyga ay gasho way jartaa afdalana waa ismi majruur ah waxaa jerayaa waa ba'da calaamatuljarkuna waa fatxaha biafdala minhu ilaa maca al al yahay mooyaane ilaa maca al al markuu yahay mooyaane hadduu al qaato kasrihii baa soo noqoni oo shabihii baa daciifaya naxwu bilafdali oo kaleba wey bilafdali bilafdali alafdali hadda kasrahaasaa la yskaga jira ilan al buu wataaye aw ilidaafati idaafe maceeda markuu yahay mooyaane naxwu biafdalikum biafdalikum markaan idhaahdo afdalikumna afdalkaasi waa majruur waxaa lagu jiray waa kasrahaa sababtuna waa idaafada biafdalikum albaabu alkhaamisu baabka shanaad oo mimaa kuwii ka tirsan kharaja ka baxay cani ilasli asalkii maaka weeyaan laa yansarifu aan munsarifka ahayn wa huwa kaasi maaka weeyi fiihi dhexdiisa ay tahay cillataani laba cilladood farciyataani oo labaduba faraca oo min cilalin cillada ka ahaaday cilladaha oo tiscin sagaal ah sagaal cillo xabadda sagaalaad baa laba loo qaybinoo toban bay noqon ow amase waaxidatun mid waaxidatun maynoo damiyey wuu damiyey kiinu sow ma aha kaasaa saxa kana kasratayn siinaye ow amase waaxidatun cillo ayaa ahaatay minhaa cilladaha ka tirsan oo taquumu fadhiisanaysa ama istaagaysa maqaamahumaa labada cillo meeshooda horta maalaayansarifku waa wixii laba cillo laga helo ama cillo waaxido ah oo laba cillo halkooga buuxinaysa laga helo falwalu ka hore ka faatimata oo kaleba weeye faatimata fa ina fiihi waxa ku sugan faatima laba ciladood baa faatimo ku sugan fa ina fiihi waxaa faatimo ku sugan atacriifa tacriif oo in calam naga dhigo ah iyo wa ta'niitha ta'niis oo in la dhadigeeyo ah wahumaa labadaasiba cilataani waa laba ciladood farciyataani oo labaduba faraca cani tankiiri nakiranimada ay tankiirka ayay farac ka yihiin waa xagga tacriifka iyo wa tadkiiri tadkiirka waa xagga tacniidka wahaani ka labaad waa ka cillo qurihii ay maalaayansarif ka dhigaysee naxwu masaajida wa masaabiixa waa lafdiga masaajida iyo masaabiixa oo kale fa innahumaa labadani jamcaani waa laba jamac waaljamcu jamcuna farcun wuxuu ka farcamaa cani lmufradi mufradka ayuu ka farcamaa wasiiqatuhumaa siiqadooduna siiqatu muntaha aljumuuc jamacyadu halkay ku intihoodeen siiqadoodii weeye wa macnaa haadaa kan macnihiisu anna mafaacila wasanka mafaacila ah wa mafaaciila iyo wasanka mafaaciila ah waqafat iljumuucu jamacyadii ayaa istaagtay cindahumaa labadaa agtooda jamaca waa la sii jamciyaa laakiin hadduu mafaacilo ku yimaad ama mafaaciila lama sii jamcin karo waintahad way ku gebagabowday ilayhimaa labadan wasan bay jumuucdu kusoo gebagaboogeen falaa tatajaawazuhumaa ma gudbayaan haddaba falaa yujmacaani la jamcin maayo maratan ukhraa mar kale lama sii jamcinayo bikhilaafi gayrihimaa labadaa waxa khilaafkooguse uu ka duwan yahay oo min aljumuuci jamacyadii ah fa innahu isaga qad yujmacu in la jamciyaa la arkaa jamacyada kale waa la jamcin kalbun saw ay maaha ereyga kalbun ah kalbun waa maxay ay weeyi ereygaa kelbuna ficaal baa lagu jamciyaa maxaan odhanayaa ficaal markaan ku jamcinaya kelbun kilaab baan odhan kilaab waa ayo ficaalkana sida diraac loogu jamciyo ficaalkana afcul baa lagu jamciyaa kilaabkii haddana sii jamci jamaca ahaa afcul ku jamci aklub baan ku jamcin haddana aklubkii jamaca laga sii jamciyey afaacila ku jamci afaacila aklubkii afaacila kusii jamci akaaliba markaan idhaa naxwaha marka la joogana waa mafaacila sarfiga marka la joogana waa afaacila haddii lagu yidhaha akaaliba wasankeega sheeg maxaad odhan akaaliba waxaad odhanaysaa marka naxwaha la joogo waa mafaacila marka sarfiga la joogana waa afaacila saasaad odhanaysaa mas'aladaa naxwiya sarfiga way ku kala duwan yihiin naxwaha nuxaadda iyo suraaftu way ku kala duwan yihiin akaaliba wasankeega markaad sheegayso ama akaabira mujrimiiha marka aayaddaa qur'aanka aad sheegayso ereyga akaabira nuxaadda iyo suraaftu isku jawaab maaha jawaabtoodu way kala duwan yihiin jamaca haddaba ee kelbun imise jamac baynu jamcinay ereyga kelbuna imise jeer baan jamcinay mufradkii waa kelbun maxaan ku jamcinayaa markaan jamac ka dhigaya kelbun kilaab baan ku jamciyey jamacaa markaan sii jamcinayana maxaan ku jamciyaa aklub baan ku jamciyey aklubkaa markaan sii jamcinayana maxaan ku jamciyaa akaaliba baan kusii jamciyey akaaliba waa maalayansarifo waa siiqatu muntaha aljumuuc sii jamci laguma odhan kara haddaba bartaasuu ku gebagabooday waa siiqatu muntaha aljumuc siiqatu muntaha aljumuc waxa weeye jamacyada waa lasii jamciyaa ilaa ka siiqadaa ku yimaada mooyaane oo isaga lama sii jamcin karo falaa e, yujmacaani maratan ukhraa mar kale lama jamciyo bikhilaafi hayrihimaa labadaa ka khilaafsanta e, ka kayrkoodkiisa uu khilaafsan yahay oo min aljumuuci jamacyada ah fa inahu qad yujmacu waa la jamcini taquulu waxaad odhani kelbun waa ay kelbun baad odhan wa aklubun baad odhan ka falsin wa aflusin oo kale fuma taquulu waxaad odhan aklubun wa akaalib baad odhan walaa yajuusu mase bannaana fii akaaliba kelmadda akaalib ah an yujmaca in la jamciyo bacdu intaa kadib sheekheennu kilaabkii buu ka tegey ficaalkii buu ka tegey muxuu ka tegey halkaa ficaal buu ka tegey wakadaa kan waxaa la mid a acruubun baa lamid a acruubun waa carabiyo ereyga caraba marka la jamcinayo carab maxaa lagu jamcin acrubun baa lagu jamcin acrubun acrubun wa acaaribuna waa lagu jamcin acaaribu acaaribu falaa yajuusu ma bannaana fii acaaribe kelmadda acaariba ah an yujmaca in la jamciyo kamaa yujmacu sida loo jamcinayo aklubun ereyga aklubuna calaa akaalib loogu jamcinayo wa aasaal ereyga aasaal oo galab galabaha ah calaa asaa'ila loogu jamcinayo fa kaana aljamca jamicii waxaabad moodaa qad takarara inuu soo noqnoqday fiihaa dhexdeeda jamcii baa soo noqnoqday fa nazalaa labada jamac waxay degeen lidaalika soo noqnoqodkaa labadaa jamac fa nazalaa labadaa jamac waxay degeen waa labadee waa mafaacila iyo mafaaciila lidaalika takraarkaa dartii waxay u degeen manzilata jamcayni laba jamac martabadood ama darajadoodii wa kadalika kaa waxaa la mida saxraa'u ereyga saxraa'u abaa la mida wa xublaa ereyga xublaa abaa la mida fa ina fiihimaa dhexdooda waxaa ahaaday ata'niisa ta'niis oo dhadigayn wa huwa ta'niisku farcun wuxuu ka farcamay cani tadkiiri labka horta eeg laba cilo ayaa jira culimo lab iyo dhadig waa laba cilo laakiin midna waa asal midna waa farac yaa asala iminka labka iyo dhadiga tadkiir oo labayn ah iyo ta'niis oo dhadigayn ah midin waa laba cilo oo midina asala midina faraca yaa asala baynu nidhaahnaa ma labkaa asala mise dhadiga mise dhadigaa wax dhalaba war culima labkaa asala waxaan ku ogaanay inuu labku asal yahay labku inuu asal yahay waxaa lagu garanayaa hooyadeen xaawo laga abuuray dee aadan baa laga abuuray kolkaa labka ayaa asala marka qaaciidada la doonayo si kalena waa lagu gartaa gartaayoo lab iyo dhadig marka la doonayo labada cillo cilada asalka iyo cilada faraca marka hala baadha la yidhaah ta calaamada dheeraadka u baahataa faraca taan calaamada dheeraadka u baahanina waa maaha farac iminka habeenka iyo maalinta iyo asala ma habeenkaa asala mise maalinta ayaa asala midkeybaa asala habeen iyo maalin marka laga hadlayo habeenkaa asala oo maxaan ku garannay dee habeenku calaamadu ma baahna wax soo baxa oo dhulka habeen ka dhigaa ma jiro laakiin maalintu calaamad bay u baahan tahay wax soo baxoo dhulka maalin ka dhiga ayaa jira oo cadceedda ah ka calaamada sita ayaa la yidhaahdaahe waa maxaa la odhanayaa ka calaamada sitaa farac laga dhigaa iminka masalan fuqahadu markay ka hadlayaan habeenka iyo maalinta waxaa laga yaabaa inay ku yidhaahdiin qofka dhowrka dumarka aqaba waxaa la odhanayaa habeenkiina reerkaa la jooga habeenka kalena reerka weli maynu aragnay qof laleeyahy maalintiina reerka maalintiina reerka waa maya haddaad tidhaahdo maalintii waa la shaqeeyaa dee rag baa jira habeenkii shaqeeya maxaa maalinta looga hadli waa e ka asalkaabaa lasoo qaadanaya habeenkiibaa lasoo qaadanaya maalintuna farca taabici bay noqonaysaa markaa maalintiibuu ku bedelaya maalintiibuu ku bedelaya laakiin sida rasmigii waa sidaa kale waa asalkaa kale waxaynu culima haddaba arkaynaa ama si toosa inoogu muuqata labka iyo dhadiga inuu labku asal yahay ilan ereyga jaalisun waa fadhiye jaalisun jaalisun waa maxay waa fadhiye sow maaha ninkii jaalisun buu ku gaabtay laakiin gabadhii maxaa la odhan jaalisun marka gabadh la doonaya in loogu dhawaaqo calaamad dheeraada ku darade sidii cadceedii oo kale jaalisatun taa ku darayna lab iyo dhadig marka loo baahay ka calaamada dheeraadka asita ayaa la yidhaha waa farac iyo asal marka la doonayo ka calaamadda dheeraadka a ah sitaa loo yaqaanaa waa farac wuxuu ku yidhi fa ina fiihimaa waxaa ku sugan waa saxraa'a iyo xubla ataaniinta dhadig baa ku sugan wa huwa isaguna farcun wuxuu ka farcamay can itadkiiri tadkiirka oo labka abuu ah ka farcamay wa huwa isaguna taaniiun wuxuu taanii wa huwa isaguna taaniiun waa taaniif laazimun laazim ah oon marnaba ka go-aynin xubla munazalun waxaana la dejiyey luzuumuhu laazimidiisa mansilata tacniifin haanin tacniif labaad martabadiisii baa la dejiyey walihaadalbaabi baabkan waxaa u sugan makaanun meel baa u sugan ya'tii uu inoogu iman doono sharxuhu sharixiisu fiihi dhexdiisa in shaa allahu tacaala alla hadduu doono halkan ma haysaa meel dambaynu kaga hadli doonaa maalaaya sarifka hadda cashirkeennan waa marti sharax badan kama bixinaynu sheekhu ku yidhi wa xukmuhu xukunkiisuna an yujara waa in la jaro bilfatxati fatxo waa in lagu jero niyaabatan iyadoo wakiil ka ah can ilkasrati kasrada iyadoo wakiil ka ah xamaluu waxay ku xambaareen jarahu jarkiisiibay calaa nasbihi nasbihii ku xambaareen kamaa cakasuu siday u cagsiyeen daalika arrinkaa fi lbaabi saabiq baabkii hore baabka maalaayansarifkana baabka jamaca mu'anasu saalim halkii laga nasbinayey laga fadxinayey ayaa kasre la siiyey baabkeennan maalaayansarifka ana halkii laga kasrinayeyba fadxa laga sii way kala amaahdeen markaa way kala amaahdeen baa la yidhahdaa labada baab taquulu waxaad odhani marartu waxaan soo maray bifaatimata inanta faatime la yidhaah ha isku tanwiininin haddaad faatime tanwiiniso macnuhu wuu isbedelayaa bifaatimati mid naaska ka gudhinaysaan soo maray buu noqonaya haddaad tanwiin u yeesho mid naaska ka gudhinaysa haddaad faatime tanwiinta ka daysana inan magaceega faatime la yidhaah buu noqonayaa wa wamasaajida ayaan soo maray wa masaabiixa baan soo maray wa saxraa'a baan soo maray fa taftaxuhaa waad fadxin kamaa taftaxuhaa saaad u fadxinaysid idaa qulta markaad tidhaa ra'aytu waxaan arkay faatimata baan arkay wa wamasaajidana waan arkay wa masaabiixa guluubyaan arkay wasaxraa'a meel lama degaanaan arkay saxaara ah qaala allaahu tacaala alle wuxuu yidhi wa owxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa ibraahiima ibraahiim iyo wa ismaaciile ismaaciil iyo wa isxaaqa isxaaq iyo wa yacquuba yacquub maalaynsarifka waad aragtaa ibraahim ismaaciil isxaaq yacquub ilaabaa ka horraysa xaraf jaar ah ilaadaa xarafka jaarkiihi markay majruur ka dhigto kasre laguma jerayo ilan laba ciladood baa ku jiree waa calamiyo iyo cajamiyun mimo afar magacoo maalaynsarifaa ku jira ibraahim ismaaciil isxaaq yacquub wa qaala allahu tacaala alle ayaa yidhi yacmaluuna lahu waxay u sameeyaan maa yashaau wuxuu doono oo min maxaariiba mixraabyo iyo wa tamaathiila taalooyin ah maxaariiba iyo tamaathiila min baa ka horaysa min maxaariiba mintani waa tii xarafka jaar ahayd ereygan majruur markay ka dhigto kasre lagu jeri maaye fatxaha ayaa lagu jerayaa niyaabatan can ilkasra wa yustathnaa waxaa laga soo reebayaa min daalika kaa hore waxaa laga soo reebayaa ee fatxa ku jerka ah suurataani laba suuradood laba suuro laba suuro ayaa laga soo reebaya waa markuu ashawatiyo markuu mudaafka yahay ixdaahumaa midkood an tudkhala calayhi waa in dusha laga geliyo al hadduu al wato wa haaniyatu ta labaadna an yudaafa waa in la idaafeeyo fa innahu isaga yujaru waxaa la jeri fiihimaa labadaa xaaladood dhexdooda bilkasrati kasraa lagu jeri cala alasli asalkii faluulaata hore waa markuu asha watee naxu wa antum caakifuuna fi lmasaajidi wa antum walaa tubaashiruuhunna dumarka ha la ciyaarina wa antum caakifuuna idinkoo ictikaafsan fi lmasaajidi masaajida dhexdeeda ereygaa fi lmasaajidi ah waa maa laa yansarifoo siiqatu muntaha aljumuuc buu ahaa wuxuu ahaa fi baa ka horraysa in fadxa lagu jiro laakiin mar hadduu al qaatay fi lmasaajidi waxaynu leenahay ashii uu qaatay waxay inoo soo celisay kasre kujarki oo wakaa fi lmasaajidi waa la kasriyey wa haaniyatu ta labaadna naxwu fii axsani taqwiimin oo kale weeye axsani maanicuna waxa weeye laba ciladood ayaa ku jira maanicuna waa laba ciladood ayaa ku jira labada ciladood ee ku jiraana waxay kala yihiin wasfiyada iyo wasnu afcalka fii axsani taqwiimin inmaa laa yansarif laga dhigo fadxa lagu jiray ahayd waxaa ilaahay qadaray in mudaafuu noqdo kol hadduu mudaafba noqday kasrii ku baa inoo soo noqonaya fii axsani taqwiimin wa tamhiili aniga tusaalayntayda fi lasli asalka aan ku tusaaleeyey asalkaasi waxa weeye waa matniga wa tamhiilii aniga tusaalayntayda fi lasli matniga aan ku tusaaleeyey biqowlii biafdalikum aan idhi biafdalikum markuu mudaafka yahay owlaa wuxuu ka fiican yahuu ka habboon yahay min tamhiili bacdihim culimmada qaarkood tusaalaynta ay tusaaleeyeen biqowlihi qowlkiisana uu ku tusaaleeyey marartu bicuhmaanina marartu bicuhmaanina cusmaan mudaaf laga dhigay ragga qaarkood nuxaadda ku tusaaleeyeen arrinkaasi waa arrin khalada ah. wuxuuna khalad ku yahay magaca calamka ah mudaaf lagama dhigo ilaa in la niyoodo nakir nakiranimadiisa mooye cusmaan haddaba waxa mudaaf laga dhigi karaayo qura markii nakiranimadiisa la niyoodo hadduu cusmaan nakiro noqdo oo magaca cusmaanihiba uu nakiro inoo noqdo maxaa soo boodaya markaa waxa soo boodaya labadii cillo ee maalaayansarifka ka dhigi jiray tii calamiyada ahayd inay meesha ka baxdo marartu waxaan soo maray bicuhmaanina cuhmaankeennii baan soo marnay fa ina alaclaama magaca magacyaasha aclaamta ah laa tudaafu lama idaafeeyo calamka lama idaafeeyo waa cusmaan oo kale xataa tunakara ilaayoo la nakireeyo fa idaa saara markuu noqdo naxwi cusmaan oo kale fa idaa saara markuu noqdo naxwi cusmaan cusmaan iyo ka lamidkiihi nakiratan markuu noqdo zaala minhu waxaa ka zuulaya axadu sababayni labadii sababood midkood almaanicayni ee u diidayey lahu isaga mina wa huwa kaasina alcalamiyatu waa calamiyadii fadakhala wuxuu dib u soo galay fii baabi maa kii baabkiisa yansarifu munsarifka iska ahaa haddaba cusmaanina laguma tusaalayn karayo walayse alkalaamu hadalku ma aha fiihi kan dhexdiisa walayse ma aha alkalaamu kalaamku fiihi kan dhexdiisa waa kee munsarif maynu ka hadlaynaa cusmaanina haddaad tidhaa waa munsarif oo kaan ka hadlaynay maaha inagu maalaansarif baan ka hadlaynaa bikhilaafi afdala afdal se uu khilaafsan yahay afdal markuu maalaansarif noqo marka mudaafu noqonayo fa ina maanicahu ka manciyey min asarfi sarfiga u diiday asifatu waa sifanimada iyo wa wasnulficli wasnulficilnimada ila isagu sheekheennu biafdalikum buu qaataye afdalkana ka fiican bicuhmaanina qolada qaadatay wahumaa labadan cillo mawjuudaani way joogaan fiihi dhexdiisa way joogaan adaftahu aad idaafaysid am lam tudifu ama yaadan idaafaynin wa wakadaalika kaa waxaa la mida tamhiilii aniga tusaalayntayda bilafdali aan kuugu tusaaleeyo ereyga alafdali ereyga alafdal buu sheekhu qaatay owlaa wuxuu ka habboon yahay min tamhiili bacdihim qaarkood tusaalayntooda biqowlihi ay ku tusaaleeyeen ra'aytu lweliida bna alyaziida mubaarakan shadiidan biacbaa'i alkhilaafati kaahilu waa gabay gabayga baxrigiisuna kolley waa baxrigii dawiilka la odhan jiray wuxuu yidhi ra'aytu lweliida bna alyaziida mubaarakan shadiida biacbaa'i alkhilaafati kaahilu فعولون مفاعلون فعولون مفاعلون فعولون مفاعلون فعولون مفاعلون رأيت وحن أركي الوليد من اليزيد وليد كي إنا يزيد أيان أركي مباركا كي يقول بركيي shadiidan oo aad uu u culus yihuu u daran yahay kaahinuhu tunkiisu biacbaa'i alkhilaafa khilaafada culayskeegiina lagu sii cusleeyey alla ninkaasi geesisanaa buu yidhi ninkaasi raganimo badnaa oo geesisanaa khilaafadu culayskii ay lahayd oo dhan ayuu qoorta iyo tunka u dhigtay buu yidhi waana nin mubaalag ah oo la barakeeyey haddaba ra'aytulwaliida bna alyaziidi alyaziidi ayay ku tusaaleeyeen alyaziid yaziid maalaayansarif buu ahaa maanicuna laba cilo calamnimada iyo wuxuu ahaa wasnulficilnimada al baa lagu daray kasra kujarkii baa soo noqday marka al lagu daro kasra kujarkii baa soo noqonaya markaa ra'aytu waxaan arkay alwaliida ninkii weliid la odhan jiray ibna alyaziidi ee ina yaziid ahaa mubaarakan kii oo la barakeeyey shadiidan aadna loogu cusleeyey shadiidan aad uu culus u adag yahay kaahinuhu tunkiisu biacbaa'i alkhilaafa liannahu kani waa alyaziidka waxaa loo diidayaa liannahu yaziidkaasi yuxtamalu waxa suurtagal ah an yakuuna inuu yahay qadara kii qadaray fii yaziid ashiyaaca faaf shiyaac iyo faafid waxaa dhici karta yaziidka inuu qadartay gabayaagu nakiranimo oo fasaara wuxuu noqday nakirata nakiro uma adkhala calayhi wuxuu ku daray litacriifi si uu macrifo uga dhigo facalaa haadaa kan haddaynu qaadanno laysa fiihi dhexdiisa ma aha ilaa wasnulficli wasnulficil mooye wax kale khaasatan oo qura wa yuxtamalu waxa kaloo muxtamal ah oo suurtagal ah an yakuuna inuu yahay baaqiyan mid baaqi ku ah calaa calamiyatihi calamnimadiisii wa al lafdiga al ihina zaa'idatun fiihi inay zaa'ide tahay kamaa zacama siduu sheeganayo man masala bihi cidda tusaale usoo qaadatay ashaa zaa'idaa bay leeyihin cidda tusaale usoo qaadatay kol hadduu alyaziid laba weji badhay inaga daaya tusaalihiisa oo inoogu daaya alyaziidka intaad iska daysiin alafdali inooga dhiga marartu bilafdali intaa inooga dhiga in sha allahu tacaala halkaa ayuu cashirkeennii ku joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam